u daystay oon tala saartay ina allaha subxaanahu wa tacaala alla weyna basiirun allihii u ogaal badanoo arki og weeye bilcibaada addoomihiisa ay basiirun biaxwaalihim basarku hunaa waxaa weeye cilmigii iyo sifadii basarka labaduba waa ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u ogaal badan yahay waana arki ogyaha oo wax ka qarsoon ma jiro xaaladaha iyo umuuraha addoommihiisa fawaqaahu allaahu ilaahay baa ka dhowro ka ilaashay sayi'aati maa makaruu dhagarta ay maleegaayeen dhibkaasi ilaahay baa addoonka ilaahay isu dhiibay ee tala saarta allah ka ilaahay ka dhowray waxaaqa biaali fircawna suuulcadaab waad garanaysaa qolyihii marka dhagarta wadayna ilaahay baa baabasho halaagay idan marka taas waa maxay fadlu الrajaa ninkii ilaahay khayr ka fishay isu dhiiba ilaahay ma hoojiyo mana qadiyo khayr buu kala kulmahayaa ayaa aayaddu tilmaamaysa وعn أbi هuرaةa رضي الله تaعالى عنه عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنه قاaل abu hurayra subana wuxuu ka warshay nabigu inuu yidhi qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi ana anugu alla weyne ah cinda danni addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay bi aniga uga malaysto adoon walba wuxuu iga malaysta iga fisho ayaan siinayaa wey ana cinda danni cabdii bi anugu ahay adoonkayga malihiisa agtiisaan ahay idan waa fadlu raja rajaa ilaahay la rajeeyo oo khayr laga fisho wanaaga ku jiro intaa hore ku tustay wa ana macahu anugu adoonkan la jiraa xiina yadkurunii markuu ixusahayo wa fii riwaaya wa ana macahu idaa dacaanii addoonkaygaan la jiraa markuu ibaryo ituugo xayu yadkurunii meel alla meeshuu igu sheegana ana maahu hadduu igu sheego fii malain dakartuhu fii mala'in khayrin minhum hadduu igu sheego fii nafsii xusana dakartuhu fii nafsi axaadiiii riwaayaadka xadiidka la socday imaamku waa gooyey ikhtisaaran buu u gooyey laakiin intaasaa la socota xayu yadkurunii malalla meeshu igu xuso ilaahay subxaanah wa tacaala addoonkayga ama igu baryo waa la jiraa buu yidhi wa fii riwaaya wataxarakat bii shafataah bishimihiisu dibnihiisu intay dikriga iyo xuskayga ku dhaqdhaqaaqayaan uu xusahayo ilaahay wuxuuhi anna waa la jiraa addoonkaas wallaahi allaan ku dhaartaye lallaahu eebbaweynaa afraxu kaga farxi og bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadkeenkiisa uu toobad keeno min axadikum midkiin oo yajidu helaya daalatahu baadidii ka maqnayd uu jeclaa bilfalaati meel ciddaa ka helahaya ama dhul ciddaa kaga fakatay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa caasiyey ee u soo noqday toobad keenay rabbi wuxuu ugu farxahayaa si aynan ugu farxaynin hanti culus oo kaa fakatay ood heshay buu ilaahay ugu farxaya taana marka waa maxay waa rajaha xadiidku rajo ku gelinaya hadduuba ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkii soo laabadkiisa uu ku farxahayo si ka daran say aadamaha ugu farxaan hanti weyn oo ka dhunta oo ka fakatay meel aan laga filin ay ka heleen maxaad moodaa weeye addoonkii ilaahay khayr ka fisha isaguna khayr weyn buu helaya iyo khayr badan buu helaya waman taqaraba ruuxii dhowaada ilaya aniga xaggayga shibran taaka ii soo dhowaada taqarabtu ilayhi diraacan dhudhun baan u dhowaanayaa xadiidka waa inaga soo mara isagu min xadiii abi dar ah waynu soo maray waman taqaraba ruuxii dhowaada ilaya xaggayga diraacan dhudhun ii soo dhowaadana taqarabtu ilayh waxaan u dhowaanayaa baacan baac baan u dhowaanaya baacna waa soo sheegnay oo labada gacmoodoo sidaa loo fidsho iyo xabadkaada iyo laabtaadoo wada socda waidaa aqbala hadduu khayrka iyo soo qaabilo usoo soo jeedsada addoonkaygu yamshi isagoo lugaynaya aqbaltu ilay anna ilaahay waan qaabila waa ka hortagahayaa buu yidhi uu har wiil anoo ruxlanayo ordaya macnuhuna waxaa weeye addoonku si walbo camal yar oo la yimaado ilaahay dartii ikhlaas ajir ka badan uusan filaynin baa rabbi ka siyaabaa laga wada macnahaasaa meesha ku jira muttafaqun calayh wa hada lafdu ixdaa riwaayaati muslim lafdiga hadda aynu sheegnay wuxuu yidhi waa lafdigii muslim uu ku sheegay kitaabkii saxiixa weliba riwaayaadka mid ka mid ah lanno riwaayadana mukhtasara ah riwaayadkii dheeraa ay fain dakarani fii nafsi dakartu fii nafsi wain dakarani fii malain dakartu fii malain khayrin min malaihi ama khayran minhum riwaayadkii dheeraa buu tilmaamaya marka riwayada mukhtasarada ayuu doortay maadaama xadiidku min xadiid abidar ka soo hormaray saasuu doortay wataqadama waana soo hormaray sharxuhu faahfaahinta xadiidkan fi lbaabi qablah baabkan baabkii ka horeeyey baynu ku soo marray xadiidka baad ka fiirin kartaan wa ruwiya fi saxiixayn bukhaariya muslim waxaa lagu wariyey inuu ilaah yidhi wa ana macahu addoonkan la jira waa macyadii khaaska ahayd la jiritaankii khaaska ahaa weeye tii cilmiga ahayd ma aha maciyat lcilmi ilahay uunkiisu dhan waa ka warqabaa wax walbana waa oga dhow yahay waa maciyat lmaxaba wاlnusra wta'yiid wاtawfiiq waa maciya khaasaa loo jeedaa in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun oo kale weeye xiina yadkurni markuu ixusahayona meesha hore xayu bay ahayd haddana waa xiina waa wakhti tii horena xayu makaan hadduu goob igu xuso iyo hadduu xilli mucayana xusaba ilaahay subxaanahu wa tacala addoonkaygaasi waa la jiraa barihiisana waa aqbalahaya binuun la xiina la yidhaahdo wa fii hadi riwaaya riwaayada horenu soo marna waxaa ku jirtay buu ku yidhi xayu bitha ha iyadoo la akhriyey wa kilaahumaa saxiix labada lafdiba waa la wariyaa riwaayaduna waa wariyaan waana xadiid sugan weeye ismana diidaya وcan jaabir bn cabdالlahi اlansar radi allahu tacala canهuma anahu samica rasuul اllah rasuulka ilahi inuu maqlay buu saxaabigu sheegay qabla mowtihi intuusan nabigu dhimanin ka hor bialaaثi ayaamin saddex maalmood ka hor geeridiisuu banah waa xadii yani khatara weeye intuu nabigu dhammayna saddex beri ka hor intuu marad nabigu xanuunsanaa ayu xadiidkan sheegay oo saxaabada u sheegay yaquulu nabigu walaan maqlay geeridiisa saddex beri ka hor laa yamuutanna axadukum midkiin yuusan dhimanin ilaa wahuwa yuxsinu danna biاllaahi caza wajal midkiin yuusan geeriyoon uusan dhimanin asagoon malihiisu wanaagsanayn markaad dhimanaysaan malo wanaagsan ku dhinta ayu nabigu leeyahay alayh salaa wasalam rawahu muslim muslim baa laa yamuutanna axadukum midkiin yuusan dhibanin ilaa wa huwa asagu uun mooyeen yuxsinu wanaajinaya adanna malaha billaahi rabbi uu ka malaysanayo taana waxaa keenaya markaad khayr badan la timaadod wanaag la timaado malo wanaagsan baa ku gelaya markaad xumafalow tahay oo sharkaadu badan yahay fujuurkaadu malo xun baa ku gelaya hadiyo goor malahaadu wuxuu ku salaysan yahay waxaad hormarsato idan axad awoodana ma jiro inuu dhinto asagoo malo wanaagsan axad awooda ma jiro lannu dannigu waa camal qalbiga ka dhaca awoodeennana kuma xidhno xadiidku wuxuu la mid yahay aayadda ahayd walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilahay wuxuu i hadhimanina idinkoon muslimiin ahayn dhinta idinku muslimiina axad islaamka asagu isu awoodo oo tawfiiqda iyo waafajinta iskale miyaa jira maya alla gacantiisay ku jirtaa macnuhu marka waa maxay la imaada dadaal dheeraada la imaada dadaalkaasoo keenaya inaad mala wanaagsan qaadaan salaad badan soom badan xaj badan sadaqo badan quraakhs badan xaqa naaskoo layska ilaah ilaahu laga cabsado intaa markaad la timaaddo waxay ku dhaxalsiinaysaa waa inaad malo wanaagsan qaaddo cadhin cuna calooshiisu ka yuculqabaa baa la yidhi ninna qoriguu jabiye qarjabtiisa kama naxo waad og tahay nin walba wuxuu geystay isagaa iska warqaba qoobgariirkaada iyo naxdintaada ama rajahaada wanaagsan wuxuu ku salaysan yahay kolba waxaad geysatood hormarsato xadiidku macnihiisu waa maxay ma aha adoo xumaanfalow oo shaydaan oo mujrim ah ilaahay malo wanaagsan ka fila ma ahe waa maxay war wanaag iyo khayr la imaada aad ka idin dhexalsiiyo malo wanaagsan iyo rajo wanaagsan macnahaas xadiidka laga wada sidaas w adanu axkaamta takliifiga ku dureersata xusnu dani biاllahi subxaanaه wa tacaala waa waajib ilaahay malo wanaagsan in loo qaado khayr laga fisho dadka muslimiinta ee ahlulkhayrka ee khayrka la yimaada waajib weeye xusnu dani biاllah suu dani billaahina waa xaaraan bal huwa kufrun ilahay in mala xun loo qaado gaalnimuu noqdaa xaaraanna waa noqdaa muslimka wanaaggu uu ka muuqdo malo wanaagsan in loo qaado waa waa waajib waa waajib wadaadana waxay dhaheen waa sunno waa la isku hayaa muslim aadan xumaan ku ogayn inaad mala xun u qaadana waa xaaraan waa xaaraan ninka xumaan iyo goobaan wanaagsayn lagu arko in mala xun loo qaado asaguna way bannaan tahay waa jaa'is jaaiskeenniga soo mara sayidina cumar oo yidhi ninka xumaanaan ku aragno xumaan baan ka filanayna una malaynaynaa ninka wanaag ku aragnana wanaagna waa ka filanayna wanaagna waa ku tuhumaynaa idan axkaamtaasaa gasha daniga xusnu dani billaahi marka waxaa weeye biayri camalin waa hira cinda ahli cilm iska ilaaliya xusnu dani billaahi biayri camalin saalixin waa hiratun adoon camal wanaagsanba la imanin un ilaahay ka cabsan oo ardaalo oo xadhkii rabbi gooyay oo dinki baal maray haddaad iska dhaadhiciso inaad malo wanaagsan baan qaadaya ilaahay khayr baan ka filanaya de oomaba socotidi ninkii la yidhi reerka ilahay kuma geeyo oomaba socduu yidhi nin habaaroo la yidhi reerka ilahay nabad kuma geeyo oomaba socdo meel kale u socdaa idan adigii waxaad malo wanaagsan baad rabtaa inaad qaado ilaahayna waad isku xun oo dariiqiisao dhan baad ku tumatay mara wanaxsan ka imanaya waa khira iyo almnu min makr illaahi waa dhaqan gaalo wey fakhalafa min bacdihim khalfun wariu lkitaaba yaahuduuna carada hada اladna wayaquuluuna sayufaru lana dhaqan sooma jeedaan rabbiga ee towreed ahaa dadkii ku dhaqmahaye waxaa ka dabayo da'wicil baa ka daba da'dii maxay keentay in kitaabka rabbigay rishwa qaataan oy eexdaan oy loolash qaataan oon aakharaba aysan eeginoo adduunye ay xoogo buubsadaan waxayna leeyihiin waa naloo dhaafahayaa xumaanna farahay kula jireen waxay leeyihin waa naloo dhaafi sayukfir lana wain yaatihim caradun milu ya'huduuhu alam yu'khad calayhim mihaaqu اlkitaab anlaa yaquulu cala allah ila اlxaq wadarasuu ma idan saas idan in khayr la fisho iyo wanaag iyo niyo wanaagsan adoo musqul ku jiro oo dhex fadhiya saxaaro iyo bakhti ilaahayna ka fogaaday waa khiratun waa dagnaan waa dhaqan shayddaan waa huruur gaalkii suuratukafi lagaga sheekay muxuu yidhi walain rudidtu ilaa rabbi laajidanna khayran minha munqalaban buuri waa gaal hadda towxiidka qadan laga waayo ilaahay ka cabso laga waayo diinka soogal laga waayo sadaqa labax laga waayo wuxuu idhi iska daaya haddii xataa aakhare la egeeyo oo warkaas sheegaysaan uu run yahay waan bormoosahayaa bar meel fiican baan tagayaa jannadaan ku galgalanhaya waa dhaqanka faro rajada ilaahay iyo xusnu danniga wanaagsan waxaa lagaa rabaa inaad shaqaysta marka hore in aladiina aamanuu wاladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili اllah ulaa'ika esh ulaaئika yarjuuna raxmat اllah ina raxmat اllahi qariib min almuxsiniin waana istahbiibto oo dadaasho wixii kaa khaldana ilahay inuu kuu cafiyo aad rajayso wixii wanaagsanaa la timidee badnaana ilahay inuu kaa abaalmariyo aad quudaraysaa la doonaya ama adoo bannaan cidlaa iska fadhiya gawaan ku ordaaya haddaad tiraadana jannaan ku dhuflaynaya waa shaydaan baa ku dhakray ninkaasaa ku dagay oo wadda cidlaa kuu qaaday iyo wadda goodir iska ilaaliya وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إلهي وxuu yidhi ya bna aadam fardi looma jeedo jinsiga bini aadam baa loo jeedaa ya bna aadam bini aadanow inaka adugu maa dacawtanii ay muddada dacwatii iyaaya weeye intaad ibaryayso inaka maa dacawtanii intaad ibaryayso warajawtanii khayrna iga filanayso hafartu laka waa kugu dhaafahayaa calaa maa kaana minka wixii ka ahday dunuubiya macaasi ah intaad ibaryayso haddii baryadii caamkaydu icaabudayso ituugayso ducaau masalatin wa ducaau anaain wa ducaau cibaada intuba way soo galayaan lafdiga ee cumuumkiisa way soo galayaan intaad ilaahay baryaysod ku xidhantahay wixii kaa khaldamay ilahu idhaaf aad leedahay dadaalaysana ilahay waa ku dhaafaya rajo fiicanna aad qabto ilahay waa kuu dhaafaya hafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana minka wixii kaa ahaaday ee dunuub iyo macaasi ah walaa ubaali dembiga weynankiisana u aabayeeli maayo afuurraxiim bara waa kuu dhaafaya hadduusan dembiga ahayn shirki iyo kufri waaba iman doontaa marka waxaa laga hadlayaa macaasidii kale ee wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa soo hosgelaysay ya bna idan rajo wanaagsan baa ku jirta inaka ma dacawtanii oo rajawtanii hafartu laka calaa ma kaana minka walaa ubaali ya bna aadam low balaqad hadday gaadho dunuubuka dunuubtaadu iyo macaasidaadu canaana asamaa cirka laftiisa hadday gaadhasa ama daruuraha ay gaadho oo si dhulka intay buuxshaan cirkaba dunuubtaadu gaadho uma istakfartanii dembidhaaf haddaba aad weydiisato intaas intaad waxaasuu dembi alla timid kadib hafartu laka waa kuu dhaafaaya walaa ubaali una aabayeeli mahaya badnaanshaha dembigaada intuu leegyahay ee waxaan eegayaa tabartaada iyo isdhiibkaad isdhiibtay iyo tuugmadaada isbahaanbiintaada alla ku-xidhnaanshada la eegaaya ilahay wax ku weyn ma jiro ya bna aadam bini aadanow innaka low ataytani haddaad iila timaado biquraabi اlardi dhulka muggi biquraabi اlardi dhulka muggi oo khataa'iya dembi iyo dunuub uma laqiitanii aad ila kulanto laa tushriku bi shayan adoon ii shariig yeelin dembi kastood la timaado haddaad ila kulanto adoo dembi walba sameeyey xaggana ii shariigiyo ilahay hayrkii aan caabudin oon gaalnimo ku dhimanin la ataytuka laa tushriku bi shayan adoon ila wadaajin xaqaygii khaaskaa shayan aadam macbuud makhluuq kale la ataytuka waan ku imanaya ama waxaan kuula imanaya biquraabiha dhulka muggi oo makfiratan dembidhaaf ah dembi dhulka buuxshay cidiga dhul buuxshay ilaahay makfiru ku aadinayaa waxbana kuma ah laakiin malagaa wuxuu galay markaad ii sharig yeesho wey markaad gaalnimo ku dhimato kufri markaad la timaado markaasaan wax ku cafiyay jirin rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan tirmidi baa xadiidka wariya waana xadiid xasan oo yidhi can anasama bifatxi lcayn canaan baa laodhanaya cinaan la odhan maayo ku yimi sheekhu qiila waxaa la yidhi canaanku waxaa weeye huwa maa canna laka minha maa canna laka minha wixii kaaga muuqda cirka ood isha sii kor eegto cirka wixii kaaga muuqda canaan ama caad ka sokeeyaah ama daruur kaa sarraysaah ama lafta cirkoo ku muuqata ah maa canna wixii ku daahira laka adiga minha min asamaa ayaa canaanka la yidhaahdaa ay dahara muuqda idaa rafacta ra'saka markaad madaxda kor u qaadood eegto waqiila waxaa la yidhi canaanku waxaa weeye huwa asaxaab waa daruura cir wixii kaaga muuqda maba ahee waa daruurta wa quraabu اlardi bidami اlqaaf qaafkoo la godo waqiila bikasriha qiraabna waa la sheegaay wadamu asaxu waashar in la godaana asaxa xaggana caanba caansan wahw waxaa weeye maa yuqaarib wax dhaweeya mil aha buuxeedii mugeeda dhaweeya wاllahu aclam waxaa marka ilaahay subxaanah wa tacaala dembi kastood la timaado oon gaalnimo ka sokeeya haddaad ilaahay rajo khayra u qaaddo ood ilaahay baridood isu dhiibto addoonnaba kaa muuqato rabbi inuu dhaafo waxba kuma aha waxaa la sheegaa ninka faqiiha la odhan jiray yaxya bna akham alfaqiih almuxadid ayaa dhintay markaasaa riyo lagu arkay markaasaa riyo lagu arkay ninkii riyada ku arkay baa wuxuu yidhi yaxya bna akhamow muxuu ilaahay subxaana wa tacaala kuga dhamo rabbi muxuu kugu sameeyey wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala waa la hor istaajiye markaan hor istaagay yaa rabbi wuxuu idhi yaa suu odaygii xumaan falow ahayow facalta kada wakada yowma kada wakada wa facalta kada wakada yowma kada wakada ciraa kugu taalla oday ceebeed baa tahay ciro ceebeed baa kugu taalla sheekh oday waayeeloo xun baa tahay maalin hebla waxaasad samaysay mal heblo waxaa dunuubtii iyo macaasida aan sameeyo dhan baa laga daldalay buui markaasaa waxaan ka yaabay buui intii qoorta lay qabto in jahannamo laygu tuuro waxaan idhi buu ilaahayow ma hakadaa xuditu ma hakadaa ma hakadaa xudistu canka baan idhi buui sidaasi laygama kaa sheegin sida hadda aad rabbi ii muuqatee inaad wax walba intaad igu caddayso haddana ay halistaa in jahannamo laygu gaalaatiyo si ka wanaagsan oo ka naxariis badan oo ka cafi badan baa layga kaa sheegay ilaahay wuxuu yidhi maada xudita canii maxaa layga kaa sheegay ood maqli jirto magaad adduunka joogta markaasaan idhi xadaana cabdurasaaq can macmarin can الzuhriy can anasin can nabiyika can jibriil calayhi الsalaaة wasalaam ana cinda danni cabdi falyadunna bi ma sha waa nin muxadis oo faqiiha wadaadka yaxmed akam xadiidkii buu ka sii daayey xadana cabdالrazaq ibn hamam asancani saaxib اlmusanaf can macmar ibnu macmar ibn rashid abu curwat اlyamani can الzuhriy maxamed muslim الzuhri الtaabici اljaliil can anas bni malik khadimi rasul sl ly slam can nabiyika oo muxamed calayh الsalaaة wasalaam can jibriila rasuuli rabi اlcaalamiin anaka qulta ilahu inaad tidhi bay noo sheegen xadii qudsigan xadika haddaad marayseen wey anasna wuu wariyaa hadda min xadii abi hurad maraysa soo maaha anasna wariya xadiidka anaka qulta ana cinda danni cabdii falyadunna bi sha ilaahay baan sidaa ku eri buui wuxuu yidhi sadaqa jibriilu wasadaqa nabiyi wasadaqa anasun wasadaqa الzuhriyu wamacmarun cabduaaq wa sadaqata anta ah, riyo aad culus weeye jibriil run buu sheegay nabiga yuuna run buu sheegay oo jibriil ka wariyey xadiidka anasna run buu sheegay nabiga ka qaatay he zuhri oo anas ka qaatana run buu sheegay macmar oo zuhri ka qaatana run buu sheeg cabdirasaaqna run buu sheegoo macmar ka sii qaatay aduguna run baad sheegtay idhabuu cabdii ila aljannati wa acuuhu maa shaabu ilaahi subxaana wa tacaala addoonkayga sii qaada jannada geeya wuxuu doonana siiya fayaa lahaa min farxatin uma stayqada الnaa'im saaxibulmanaamkii baa toosay yaxyuu yidhi alla farxad badna xaggeen aadaa wadaadkoo bayraqayo baytamhayo boodboodaya ayuu ninkii riyooday toosay yani ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaa weeye haddaad shaqaysato khayrna ka filato waxba ka waayi laakiin markaad ilaahay ka cararto shaydaanna uu kaa dhaadhici waad fiican tahay markaa malagaabaa galay baabljamci bayn alkhawfi wاlraja wuxuu baab yahay in la kulmiyo laysku daro alloo laga cabsada iyo isagoo khayr laga fisho dan khawfka alla aad ka cabsanayso waxay kaa fogayn khofku wuxuu kaa fogayn macaasida dunuubta xadgudubku qofku kaa yeelanaya rajadu ilaahay aad u haysa ilaahay khayr ka filnaysana waxay kuu keenaysaa inaad ilaahay caabuddo ood acmaal saalixa la timaado ma kala maarmaan alkhawfu wاlraja alkhawf min ciqaab illaahi wuxuu ku dhaxal xumaha inaad ka sariigatood ka leexato alraja bihawaab illaahi wa jannatihi aad rajaysood quudaraysana waxay keenaysaa inaad u shaqaysato ood camalkii saalixa la timaado waana la isku daro inta aad nooshahay weeye markaaad naftu ku qabato eed furaashka ku soo urursato ood ilgeeriyaad yeelato rajada inaad badisaa la rabaa walina waxay dheh intaad nooshahay khawfka badi oo rajada iyo khoofka cabsidu ha badato oo khoofku ha bato markaad ildarsatana rajuhu ha bato caaf wuxuu hi sheekhu iclam ogow ana almukhtaara adoonka waxa loo doortay u wanaagsan waxaa weye fii xaali sixati markuu bad qabo xilliguu fayow yahay an yakuuna khaa'ifan raajiya inuu ilaahayna ka cabsado khayrna uu fisho alkhawfu wuxuu keenayaa shaygaad ka cabsanayso waad ka carartaa waad ka fogaataa waad ka dheeraataa dabkii lagu gubtaa dambaskiisa laga gudaa weeye waad ka cararaysa ama raja khayr markaad filinaysa iyo wanaag iyo awaab iyo janno iyo nicmo aakharo waad ku ordio waad u shaqaysan wayakuuna khawfuhu inuu cabsihiisa ay noqotaa la rabaa intuu caafimaad qaba iyo warajaa'uhu rajadiisuba sawa mid siman intaad nooshahay eed caafimaad qabto waa inaad marna cabsato marna aad khayr rajayso wa fii xaali marad markaad xanuunsato oo ilgeeriyaad aad yeelatana yumaxadu waxaa la barax tiri oon wax kale lagu taraxaynin oon lagu daraynin alrajaau rajada markaad ilgeeriyaad yeelato ee sarirta ku urursato ee ma ka baxday ma ku jirta lagugu hayo goormay ka dareeri la isweydiinayo xilligaa ayadaa rajo wanaagsan ilaahay u qaad ciqaabta ilaahay in lagu naaro lagu cadaabo ayadoy furan tahay haddana niyadaada ha gelinin ilahay inuu janno ku geeyo iska rajee maxaa yeelay wa ana ana cinda danni cabdii bi falyadunna bi maa sha wuxuu idhi sheekhu wa qawaacid اsharci jamcu qaacida usuusha shareecada qaacida waxaa loo jeedaa qodobada waaweyn ee masaa'il fara badan ay soo gudagalayaan ayaa qaacida la yidhaahdaa qodobada waaweyn axkaamta waaweyn ee shareecadu sheegtay qur-aanku iyo axaadiistu iyo qiyaaska sharciga ah iyo ijmaacaadka muslimiintu ay tilmaameen ee axkaam badan iyo masaa'il fara badan hoos tagaan ay hoos harsadaan baa qaacida loo jeedaa wa qawaacid sharci sharciga tiirarkiisa oo min nusuus اlkitaabi kitaabka aayaadkiisa ah iyo wasunnati min nusuus الsunna sunnada axaadiisteeda ah iyo wagayri dalika intaa waxaan kahayno ijmaacaadka iyo qiyaasaadka ah mutadaahiratun ama wagayri dalika oo nusuus ayno dawaahir ah ila ilnusuustu naska sariixa iyo daahirku wa kala duwan yihiin mutadaahiratun waxay isku taageerto isku raacday calaa daalika arrinka asaga ah oo ah intaad fayowdahay ku noolow bayna alrajaa'i waalkhawf raje iyo cabsi u dhexe hadday xaaladdu adkaatood il darsatana rajada badi ama ilaahay u gooniyeelba u barxtir rajada ilahay u barxtir inaad khayr ka rajayso oo qalbigaada intaa ku soo aruuri qaala allahu tabaaraka wa tacaala falaa ya'manu makr allah ilaahay dhagartiisa yani makr allah cuquubat allah ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa kama aamin noqdo ila alqowmu alkhaasinu qolyo khasaaray oo ayaan daran mooyeene qaala tacaala ilahy wuxuu kaloo yidhi inahu laa yayasu min rawx illaah laa yayasu min rawxiillah ilaahay naxariistiisa kama quusto ila alqowmu lkaafiruun qoy ilaahay ku gaaloobay oo xadhiggiisa ka furta mooye wa qaala tacaala yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh nabi allow sheeg ama ummadda u sheeg ama halla xusuusta maalin ay wejiyaal caddaan doonaan ifi doonaan nuuri doonaan oo wejiyaasha dadka muslimiinta ee ahlu sunnaha ah. wa taswadu wujuuh wejiyaallo ay madoobaan doonaanoy dheri iyo catir noqon doonaan iyo daamur iyo laami oo wujuuha hilbidaci waalkufri ilaaha naga badbaadso isaga awood leh wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi ina rabbaka nabi maxamedow rabbiga la sariicu lciqaab ciqaabtiisu miday degdeg badan tahay weeye fii ahli lmacaasi dadka ahlulmacsiyada ah ilaahay ciqaabtiisu way u degdegtaa maxaa yeele way mutaan in ilaahayba badbaadiya mooyeen wainahu rabbi subxaanaه wa taala hafuurun dhaafid badno weeye raxiimu naxariis badan liahli اlcamal الsaalix liahli الtawxiid idan arajaa wاlkhawf waa isku meel la geliyey tabyadu wujuuhum wataswadu wujuuh haddana isku aayad ina rabaka la sariicu اlciqaab wainahu lagafuur raxiim isku meel baa la geliyey waqaala tacala wuxuu kaloo rabbi yidhi ina alabraara kuwa samaha badan ee muslimiinta muxsiniinta alla fii naciimin nicmo iyo naalla aakharay ku jiraan waina alfujaara ardaalada ilahay xadhgiisa gooyeyna la fii jaxiimi naar bay ku jiraan ay gelayaan idan laba aayadoo isdaba yaallaa la isdaba dhigay waciidkii oo laga cabsaday iyo wacdigii ilaahay iyobohi wanaagsanaaba wa qaala rabbi wuxuu idhi faama man haqulat mawaasiinuhu ninkay cuslaato miisaankiisa wanaagga ee xasanaadka uu cuslaado fa huwa ninkaasi fii ciishatin nolol buu ku nool yahay raadiyatan iyadoo iska raalli ah bimaa laga raali noqday waa nool waxaa weeye raali laga yahay oo ninkii la siiyo uu ku qancayo oo u iimaansanayo oo inuu wax ka maqan yahay buusan dareemaynin waa jannadeeda iyo khayrkii wa ama man khafad mawaasiinuhu ninkay fududaato miisaankiisa xasanaadkaa fududaaday oo kii xumaha batay oo cuslaaday fa ummuhu hooyadii haawiyatu naartaas weeyo meesha huran ee uusan seegaynin waa haawiya hadduu yahay kaafir iyo ahlu shirkina haddee muranba ma laha hadduu yahay ahlumacaasu ahlu tawxiidana haddee ku waari mahayaa loo jeedaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye waxay tahay haawiyo nabi allo maxaad ka taqaanaa wey naarun xaamiya waa dab aad wax u gubahayo karahayo ololahaya wاlaayaatu fi hada اlmacna aayadaha ku yimid macnaha asagaa in alraja wاlkhawf lasu keeno ood laba eh, eh, boglayso xumaha aad ka cabsatood iska ilaaliso khayrna aad filato kaiiratun way badan tahay fayajtamicu waxaa kulmaya alkhawfu cabsibaa kulmi ilahay ciqaabkiisa laga cabsado iyo wاlrajaa khayr ilaahay iyo nicmo la fisho fii aayatayn laba aayadood muqtarinatain oo xidhiidha laba aayadood baad ku arkaysaa ina rabbaka lasariicu اlciqaab wainahu lagafuur raxim aaya waaxida tii ka dambaysay in alabraar lafii naciim wain alfujaar lafwaa laba aayadoo xidha midna hoofka lagu sheegay midna wii laga cabsan laho cadaab iyo naar ah midna lagu sheegay wixii la fayn lahaa oo la rajan laha janno aw aayaatin ama aayado kala duwan baa lagu sheegayaa oon laba ahayn aw aaya waaxida lagu sheegi aaya waaxida waa aayaddii aad hadda marayseen acraaf ama aayaddii ka horraysay aali cimraan intuba de aaya waaxid ay marka waa in ruuxu uu ku noolaado intuu caafimaad abo markay naftu qabato sida uu sheekhu kuu sheegay ilaahay wanaag ka bisanad aabit ah sanad saxiixoo sugan baa alimaam eh, abu cabdilaahi shaafici yaa laga wariyaa ardaygiisa musani baa ka wariyey wuxuu i shaafici xanuunkuu u dhintay abu cabdilaahi shaafici imaamka madhabkiisa ad haysataan ku dhaqanto xaggana baran jireen ayaa asagoo xanuunsan oo xanuunku u dhintay baan soo booqday buu yidhi markaasna kayfa asbaxta yaa imaam abu cabdulaahi ow maxaad ku waabariisatay saaka maxaad ku bariday markaasuu wuxuu idhi asbaxtu min addunya raaxila waliikhwaanii mufaariqa walisuu'i camalii mulaaqiya wa cala allahi waarida maa adrii ruuxii tasiiru ilaa jannatin fa uhaniiha aw ilى الnaari faucaziha uma baka waanشaأa yaquul xaale maxaad ku bariday wuxuu waxaan ku baryay inaan adduunya ka socdo saaxiibbadii ahladii o dhanna aan ka tagayo camalkayga xumaana aan la kulmayo ilaahayna aan ku aroori u tagayo wacalallahi waalidda alla weyne yaan mudanahay baan u tagahayaa ku aroorhayaa meeshuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ku qaabilayay dadkii asaga rumeeya ee muslimiintaa iyo kuwii ku gacansaydhayba asbaxtu min addunya raaxila wali ikhwaanii mufaariqa walisuui camalii mulaaqiya wa cala allahi waarida wuxuu yidhi maa adiri garan mahayo ruuxii tasiiru ila aljanna fa uhaniha naftaydu ma jannaan la geyn baxdo iga dareerto oo markaa aan u hambaliyeeyo ila naf baxday oo janno la waa nafee eh loo bayraqoo loo hambaliyeeyo wey aw ila naari ma naar baa lagey naftayda garan mahay ruuxdaydu fa wacazi aan u tacsiyeeye ma kala garanayo markaasuu imaamku ooyey tix yar buu tiriyo aaday culammadu u jecel yihiin walamaa qasaa qalbii wadaaqad madaahibii jacaltu rajaa'ii duuna cafika sullama tacaadamanii danbii falamaa qarantuhu bicafika rabbii kaana cafuka acdama wuxuu yidhi walamaa qasaa qalbii wadaaqad madaahibii rajihii buu rabaa imaamku inuu barax tiro jacaltu rajaa'ii duuna cafika sullama cafigaada iyo dembidhaafkaada inaan ku gaadho waxaan ka dhigtay rajo wanaagsan inaan qaado markaan furaashka aan ku soo urursaday tacaadamanii danbii falama qarantuhu bicafika rabbii kaana cafuka acdama famaa silta daa cafin can danbi lam tazal تjuud وتcفu minة وتkrma fain اnتaqمta miنii falast بayisin wlow dakلت نafsii bjurmi جahanama wlowlaaka lam yغوى إbliiس cاabd وkayfa وqad أغوى sفyka آadama وإنii laآtي الذنب أcriف قadرh waaclamu ana allaha yacfuu taraxuma intaasuu ku gebagabay wuuna dhintay imaamku raxmat ullahi tacaala calayh gabagaa qiimaha badan buu leeyahay ee uu ka hadlahayo markuu ooye buu gabagaa tiriyey bacda daqaa'iqna waa geeriyooday musani baa ka qabtay dahabi wuxuu ihi wahada jaءa biisnaadin haabitin can الshaafici idan sidaasaa la doonaya markaad halkaa gaadho inaad ilaahay subxaanaه wa tacaala khayr iyo wanaag ka filato ilaahay subxaana wa tacala intaa cadaabkiisa ka badbaada janna ay u waajibtaa nagu daro isaga awoodlay iyo muslimiintaba wa can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul lah sal ilaahi wuxuu yidhi low yaclamu lmuminu ruuxa muminka hadduu ogaan lahaa maa cinda allahi alla agtiisa waxa yaalla oo min alcuquubati ciqaab iyo cadaab iyo naar ah, muminka ah ee rajada wanaagsan qaba hadduu ogaan lahaa ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabta jirta maa tamica ma quu darreeyeenoo ma rajeeyeen bijannatii jannada ilaahay axadun aadame markaad xagga cadaabka iyo ilaah cadhadiisa iyo naarta eegto axad jannaba filinaya ma jiraa layidhi walow yaclamu alkaafiru gaalku haduu ogaan lahaa maa cinda allahi ilahay agtiisa waxaa yaalla oo min araxmati naxariisa dembidhaaf ah cafwi ah maa qaniana waa la ahriyaa dhib ma laha maa qanaa ma quusteen ama maa qanita ma quusteen min raxmin jannati jannadiisa axadun axad kama quusteen rawaahu muslim tirmidiy axmedna waa wariyaan waa ereygii shaafici u lahaa ereyga hadda gabaygii shaafici ku jira waxaa ka mid ahaa fain e, tantaqim minii falastu biaayisin walow dakhalat nafsii bijurmi jahannama allow haddaad iga argoosato buu idhi ooy naftaydu jahannama ku gasho dembi anigu aan gaystay marnaba ka quusan maayo naxariistaada marnaba ka quusan maayo naxariistaada wainii laaati danba acrifu qadrahu waaclamu ana allaha yacfuu taraxuma adayga shaafici waad xifdiya gabayaha noocaasa iyo zuhdiyaadka iyo raqaa'iqda la qabtaa waa la xifdiyaa idan ilaahay naxariistiisa markaad egto nin walba xumaan falow ah kama quuste naxariista ilahy inuu wuxuun ka soo gaadho markaad ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabtiisa eegtana nina iskuma halleeyeen camaluu sameeyey iyo khayruu filanayay idan waa bayn alraja waalkhawf waa inaad ku noolaato intaad nooshahay markaad eh, ildarsatana sida haddaynu soo sheegnay baad yeelaysa وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صل سلم قاaل rasuulka ilah وxuu إda وudicat الجanاaزaةu الجanاaزة jinka haddii la kor dhabo meydka sariirta saarane nacashka la yidhaahdaa haddii jinka loos dhigo jinaaزe la yidhaahdana sariirta qudhigeedaa la yidhaahdaa nacashka wasaasada ruuxa meydka lagu qaado nima waxay dhn labadu waa la yidhaahdaa jinaaزة iyo janaaزة kulli waa almeyitu calىa sariirihi oo markuu meydku sariirta saaran yaha wey waxbaa noo kala qaqaadayn hoosdhig iyo kordhig waa isku mid wadaaddaa meesha iyagu maraayo taasaa idin dhibyar baan u maynaya idaa wadicat iljinaasatu meydkii haddii la saaro sariirtiisi la saaro waxtamalaha annaasu dadkuna ay degta saaraanoo la qaado aw rijaal ama raggu qaadaan waxtamalaha arijaal inta badan hadde waa taqaan raggunbaa qaada wahiya sunnatu dumar looma ogolo way qalbi jeexsan yihiin cawradoodii baa muuqan karta jirkoodii baa qayb laga arkaa looma ogolo raggaa xumbaaraya meydka inay qabsataba mooyeen oo daruura timaadaba mooyeen waxtamalaha annaasu dadku ay xumbaaraan awirijan raggu ay degta tunka saartaan waxtamalaha alrijaalu calaa canaaqihim ay luquntoodii garbahooda ku qaadaan fain kaanat saalixatan meydka asagaa iyo nafta hadday wanaagsanayd qaalad waxay odhanaysaa qadimuunii qadimuunii hormarila degdega ila degdega way hadlaysa inagu ma maqlayne waa iska laakiin iyadu way hadlaysa hadday wanaagsan tahay war ila ordo adduunka idhaafiya oo godkaad ugu wadani geeya janna iga horrayse qadimuuni qadimuuni hormariyo hormariy yani ila degdega wain kaanat hayra saalixatin haddaysan wanaagsayn meydka la wado hadduusan meyd wanaagsan ahayn oo xun ahaa qaalad waxay odhanaysaa yaa weylaha hoogayey weeye yaa weyla hoogeeda waa baroorasho markay balaayo kugu dhacdo nin walba qaab buu u dhawaaqaa soomaliya way kala duwanta nin hoogay nin ba'a yidhaahda maxaa kaloo la yidhaahdaa hoogay baun baan garanayaa tollaaya edna way jirtaa sax wey tollaaya edna waa sax waa erey wanaagsan waa nooc erey noocaasa wey qaalad waxay odhanaysaa yaa weylaha hoogaya amatullaahi ayna yadhabuuna tadhabuuna ay dhigan aan hadda laakiin ku timid ayna yadhabuuna ayna yadhabuuna biha xaggee bay la war xaggeed wadaan nafta hore wanaagsayd maxay soo tidhi idedejiya oo tunka iga dhiga oo qabriga igeeya khayr baan sugayaay tanna waxay leedahay xaggeed ii wadaan dibi celiya i celiya meeshaad iga qaadeen igu celiya hay dhigina ayna tadhabuuna biha xaggeed u wadan xaggeed la aadaysaan yasmacu nabigu waxaa maqlaya ibnu sawtaha dhawaqeeda naftaa xun ee cabaadaysay celiyal lay dhigin kullu shayin shay walbaa maqlahaya ila alinsaana aadamaha mooyee ila alinsaana saasaa fiican carabiya ahaan aniga ila alinsaanu baa ii dhigan maxaa idin dhigan idinku idin godan tahay godaalka waa laga fiican yahay dhib malaha kullu shayin shay walbaa maqlaya dameerihii shimbirihii xayawaankii cidoodii dugaaggii iyo duunya wax walba waa maqlayan iyo cabaadkaa iyo catowgaa ka nafta ayada ah waa la wada maqlaya laakiin aadame iyo insi iyo jin laga dhaga tira oon maqlayn ma maqlaan innagu waxba maqli mayno iska tawxiidsana wada baan iska le nin fiican buu ahaa asna uu cabaadhaya ugu had shimbiruhu way maqlahayaan nin khayr badan buu ahaa madaxweyne hebel baa la yidhaahdaa wasiir hebel baa la odhan jiray ninka rageedkii weeye asna waa catowgiisii in laga maqlhayo daruura waa laga yaabaa hawshisaad mudaysaan ma aha yasmacu sawtaha dhawaqeeda iyo catowgeeda iyo cabaadkeeda waxaa maqlaya kullu shayin wax walboo noolo makhluuqo xayawaanoo dhag leh wax maqla ila alinsaana aadamaha mooyeen riwaayo kale xadiidku leeyahay ila aqalayn labadaa la cusleeyey jinkii insigu ayg wama maqlaan walow samicahu riwaayada bukhaari walow samica alinsaanu riwaayada bukhaari sidaas weeye imaamku uu soo gaabiyaad moodaa walow samica alinsaan insaanku aadamuhu hadduu maqliga dhawaqa naftaa ka baxahaya la saciqa wuu suuxi lahaa walow samicahu saciqa haddaanay dhigan laakiin riwaayada ku qoran waxaa weeye walow samica alinsaanu la saciqa sidaas wey hadduu maqlo dhawaqaas aadamuhu maqlaya insaanku waa suuxilaa sacqigu waa dhawaqa xooga badan ee xaddaafka ah ee ruuxu maqla uu la dhaco intaad wareertood cirka aadaad dhacaysa waagii dambena waxaa loo isticmaalay wax walba iyo balaayo kasto ruuxa biniaadam ka sii celaysa oo uu la suuxi karo ama uula dhiman karo idan xaama warbooma hayna wey idan raja ku jirto adoo lagu wado yay naftaadu hadli kartaa oo jannada igeeye hormariya odhanaysaa khawf baa ku jiro adoo lagu wado lagu tawxiidsanayo lagu ammaanahayo yay naftaadu cabaadka iyo catowgeedii xayawaanku dhan intay maqlaan bay ku rafaadayaan idan xayawaanku waxaana maqlan bay maqlaan shekhuislaam ibnu taymiya garanaysaan qubuur ku taalay shaam suuriya ku taalay ayaan farduhu iyo baqlaha iyo xooluhu markay kaadidu ku dhegto ama ay saaloon waayaan ayay dadka reemiyiga xoolaha dhaqday qubuurtaasay xoolaha geyn jireen neefku kaadidu ku dheganayd ama saaladu ku dheganayd marka qubuurtaa la geeyo calooshaa furmaysa kaadi buu fakanayaa qubuurtii baa la baadhay waa qubuur yuhuud iyo durus iyo nusayriyo iyo shayaaiin in ilaahay ka furataa meesha ku xabaalanba hal nin oo ruux muslima kuma xabaallo gaalada waxay dhaheen inaan awliye nahay wa taasaa oon fiican nahay ku aafowday wadaaddaha hawsha fahmayo sheekhu samten wuxuu yidhi xooluhu marka la geeyo qubuurta dusheeda waxay maqlayaan cadaabka duqaydin la cadaabayo xooluhu marka way salsalayaan shaygu markuu naxanahay maxaa furma adugu markaadmaxaad samaysaa calooshaa ku dilaaci shuban baad ka wareegi masqushu awa baad la kici xooluhuna waa sidaa loodu markay libax aragto maxay samaysaa kaadi colka marka lagu socdood qori aduu kuu buuxo waa kaadi fuliso mataqaan bawdiha bagbawaad fadhiisan kaadi waa dilqi waagi dambe waxay yidhaahdeen remiyi waa runtaa sheekhow meel walba oy gaala ku xabaalan tahay xoolaha haddaan geyno way ka didaan dhawaqay xooluhu maqlayan cadaabkay maqlahayaan naarta yuhuud iyo nasaare iyo majuustan lagu cadaabaya maqlahayaan xooluhu marka waxaynan maqlin hee ayay maqlaan waa inaad faham diinta u yeelato xadiidkan marka khawf iyo rajaa issaaran baa ku jira meesha waad aragtaan وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم aljannatu jannadu aqrabu waa dhowdaa ilaa axadikum midkiin waxay oga dhowdahay min shiraaki nacalihi kabtiisa yeelankeeda kabta aad qabto suunkan lugtaadu ay qaadaysa kugu xidhan wax kaaga dhow miyaa jira adinkaadi buu saa ugu dhagan yahay suunkii baa ku mid agga bidx mid midigt ka baa saasu aljannatu jannadu aqrab waa ka dhowdahay ilaa axadikum midkiin waxay oga dhowdahay min shiraaki nacalihi kabtiisa yeelankeeda bay uga dhowda wannaaru cadaabkuna milu daalika sidoo kale weeyo kabtada yeelankeedu kaaga dhow yahay eray yar baad ku janno geli ood timid wax yarood samaysay baad janno ku leedahay khayr yarood timid baad ku janno gelaysaa eray yaroo kaa soo booday baad ku naargelaysaa iyaduna sidoo kale wakii nabigu xadiidka garanaysaa saxiixayn addoonku wuxuu ku hadlayaa bilkelima maa yubaali biha baalan weer baa ka soo bix adoo kaftamaya kajamahaya iska shaacabahaya baroodamahaya minqaxahaya iska tamashlaynaya ereybaa wuxuu ihi ku naargelaysaa toddobaatan sano yaa jahanab lagugu fogaynaya waxay idan haystaan soomaliya dhibka jira dulmiga iyo baatilka iska taagan idinkoo kaftamahaya weliba indha caddaynaya hebel nin fiican weeye hadda faajir ilaahay ka furtay cadow ummadda islaamka cadow ummadda soomaaliyeed diinlaawe dhaqanxume wax walba oo xun buu ka shaqeeyaa difaaci kii wanaagsana baad dulmi been baad sheegi makhraati beenaad baad furi satuktabu shahaadathum yus'aluun iska ilaaliya erayga iska ilaaliya somalidu waxay dhihi jireen kaftan iyo hee kaftani kaadi duldulkeed waa lagu cadaab mutaa way og soomaali jahala maa culamo kaftan waad kaftani waxaa kaa soo boodi erey khatar oo diinta meel kaga dhaca kitaab rabbi aad ku quursanayso ood rasuulku wax kaga sheegi oo diinta aad ku duri oo aad ku duri oo xumaana waan kaftamahayay wakhtigaan iska dhammaynaynay ma xamanayna waa ku xariirahayay warkaasaad daldalaysa halis wey yani eray yar baad ku naage mid yar waad ku janno gelaysa rawahu lbukhaari bukhari ba xadidka wari wallah wa tacala aclam